sheekhadan iyo sheekh cabdiqaadir jilaani buu ku daray wuxuu yidhi ikhwaanhu wax yar isug halkaa isii fadhi wax yar war fiican baad sheegaysaa guriguu galay wuu soo labistay sahaydiisii buraashadii soo qaatay inagii yidhi ikhwaan waan ku raacay awliyada meesha ku jiraysa <laughs> marka hore yar kaftan bumoole waa yahay buugu dhaqaaqay marka waxoogay lafiisadoo arkay ninkeeda ka dhab tahay ninkeeda ka dhabtahay yii meeshay ku shirayaan ikhwaano bal geed buu wuxuu bilaabay inuu kala hadlo tani waa iska cilmu baatino dadku ma wada arki karaano dad khawaas unba arki karo hidaaba hadda arkaa u arkiyeysiga sheekhu bilaabay <laughs> tiisa hadda haddaan ku raaco oo meesha ku shiraysa aan tago oo adigu aad aragta anu arki kara miya mima arki kartid waxba ismugoyni sheekada waa qaraxay sooma sheekhireed wuxuu yidhi hadal hadal buu yidhi aad waagi dambe loo sheeg sheegaysay in bakasta badan kula dagaalameen isagoo ninkii ku dhaga hadlaya wuxuu yidhi ilaahayow ninkaa la soo arkay ee jiiraani layraada la sheegayo miyaa intay u laqaato oo saddex lagu jiido ama nin dhintay oo reero aakhara ah?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 waxaan akhriyay report laga soo saaray turkiya yaa jenaraal ka noqda golaha la yidhaahdo almajlis alamni alqawmi ee waddanka sida arintaa u xukuma kama noqdo xubin ilaa qofku in laba kristan yahay kristankooda uu yahay turkiya ama uu yahay yuhuudu donoma nimanka la yidhahda kamalataata uu ka dhashay ama firaqa baatiniyada nimanka nusayriyada iyo ismaaciiliyada uu yahay saddexdaa mid kamida maahane qof kale kama noqdo bimacnaa majlis alamni alqowmi turki wax muslima kuma jiro qadiyadaasi ribood wuxuu ahaa ay nimanka reer ingiriis ka soo qoreen oo waxay filinayeen marka qawaacidda la tixraaco qofka lagu kala reebo marka sarkaal caadi a ma dhaafaan qolyahan sunaan sheeganna yidhaahda si kastaba ha noqota taa waa iska masale jaanibi ah wey maxamed ibni musayr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 ka mida u dhalay oo sulaymaan afandi la dhihi jiray baa xilligii faransiisku haystay bay niman maraykan iyo ka yimid iyo kaniisado ka socda baa kiristaaneeyey oo ku qanciya kiristaan uu noqdo bayruud buu tegey bayruud bay geeyeen markuu kiristaamoobay kadib baa suuriya lagu soo celiyey wuxuu degay gobolkan laadiqiya la yidhahdu degay markaasuu wuxuu qoray kitaab kitaabku wuxuu noqday kutubta taamaanta musayriye marka in laga sheekeeyo la rabo asaaskaabuu ka mid noqday kitaabka waxaa la yidhaahdaa albaakuuratu sulaymaaniyatu bikashfi asraari diyaanati nusayriyati xaqiiqada diinta isaga wuxuu ahaa qoyskii culimmadooda iyo shuyuukhdooduu ku soo koray iyagii uu ka mid ahaa markii dambe ragga culimmada darajada ku xigtuu gaaray markaasuu ka leexdo ka islaamoobay ninkii markuu kitaabkii qoray waxa uu ku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 sheekhii magacooda naasir naasiif iyo cali lmaahuus iyo cali xaydar iyo baa loogu magacdarayaa shuyuukhdoodii baa loogu magacdaraa marka firaqooda laga hadlay laakiin wax weyn inagalama maqna marka laga reebo qolo la yidhaahdo banaawiya oo nin salmaan salmaan ilmurshid la yidhaahdo ilaahay rumaysan markuu dhintayna wiilkiisoo mujiib la yidhaahdo ilaah ka dhigtay kadibna wiil walaalkaa walaalkii oo muqiit la dhihi jiray waa hadda xilligan goormay dhacaysa arrintaasi kuwan ilaah laga dhigana waa inka hadda gumaysiga reer galbeedku udilay muslimka haystay wey hadda isticmaalka ingiriiska iyo faransiiska wey hadda markay qaarkood xoolo gowracayaan magaca muqiis bay ku gowracaan bismi lmuqiisi magaca muqiis bay ku gowracaan marka waxyaabahaasoo dhan iska shaksiyaadkooda ugu baarisaan waxay ahaayaan baan nidhi ninka la yidhahda abu shucayb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 imaam la yidhaahdo ninkii ag taagnaa ninkiibu ku sijeedsaday buui muxuu yidhi ninkii imaamkahaabaa igu soo jeedsaday buui aniga markaasuu wuxuu yidhi wariaar ninkan sayidkaagay ayay ku ag iyo adoo ixtiraamaya ixtiraamaad ku ixtiraamayso isaga kelihiisa iyo kuwa kala kabahoodoo dhan madaxa inaad saarato diyaar buu tahay markaasaa waxay wuri maya ninkan keligiisu baan madaxa saaran kuwa kale kama madax saarayaana ah, way u qosqosleen buu yidhi nin baa la diray kanigii ninkan uu ii soo qaaday madaxaa la iga soo qaaday wixii ii saaraa mara cad baa la saaray kanigii baa madaxa la saaray ada kabaha madaxa lagu saaray lagu qabayey calaa kulli xaal wuxuu yidhi intaa markii aan sameeyey baa waxaa la imirey buu yidhi waxaa waajib kugu ah intaa markaan sameeyey wuxuu yimi weeye ninkii waxbuu akhriyey buu yii madaxayga intuu gacanta saaray waxayna igula dardaarmeen arintaa intaasay maanta ku eg tahay wareega maanta waa intaas arintaa waa inaad qarisaa oon lagaa maqal wuxuu yidhi afartan beri kadib baa haddana kulankii oo kaleetaa la ii qabtay dadka yimid dadkii hore maaha waa dad kale cusub waa darajadii maruu kor uga dallacaya markii laydin soo fariisiiyey ninkiibaa isoo garab istaagay buu yidhi isagoo koob khamraa ah wada markaasuu siiyey buu yidhi wuxuuna idili buu yidhi waxaad tidhaahdaa bisiri cayn miim siin cayn miim siin sirta halkaa xuftaa saddexdaa ku qarsoon baan ku cabay dhehi wuri wartadoo saddexdan xaraf maxay yihiin way soo noqnoqon doonaan laakiin dib baan idinka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 yimi anig waa lai dedejiye sagaal bilood bay caadi ahaan jirtay toddoba bilood haddana markay kasoo wareegtay waa kulankii oo kaleetaa lagu yeeray intaa waa la daba socdaa waardigaa laga hayaa waa la dabagal baa ku socda ninka intaas qumaasha dhibadana islaamku saa uma dhibano sooma toddoba bilood markay kasoo wareegtay waa kulan kale oo dadka jooga labadii dadan soo arkay midna aynan ahayn baa la igu yeeray buuri ninkii imaamka ahaa iyo kii ila socdayn baaba ka jooga marka laii yeeray meel fog baa la istaajiyey buri maalinkaa dambe waagi hore rag baa lai dhex keeni jire xaggaa la istaajiyey waxde maanta maalinkii ugu dambaysay wey maalinku baasha si fiican u qaadanayay wey hadda wax ka dhacaa soo dhegeysaa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 tacaalinta aan dhammaystiranin ama uu sirtan sheego ma ii keenaysaan litucdama xayaatu si ninkan loo dilo kaas la dhaheen bu ihi haa wuxuu yidhi intaa markay dhacday haddana niyo u dhagayso wiilyow nimankan ku damiintay berri way wada dhiman way dhammaan kuwa sii damiintayna berri way dhammaan waxaan dhimanaynin oon dhammaanaynin baan rabaa inaad samayso qadiyadda aday gaba maarata gelitaankii oo masri maasomba waxa la gelayo nimanka maasooniyadda markaasa waxay dhaheen buui iyagii waxaa laalay waxaa rabta samee markaasuu wuxuu yiri makhluuf soo dhow soo dog waan soo dhowaaday halka markaa nimid ee ku soo dhowaaday buu i dhaariyey buuri waxaan kugu dhaariyey buu i bijamiici اlajraami الsamaawiya waxyaabaha uunka jurmiga leh kor jiroo dhan laa abuuxu bi hada الsiri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 weligii jiri doona yaa caliyu caliyow laka alilaahiyatu ilaahnimaadaa iska leh yaa caliyu laka almalakutiyatu milkiga wax lagu yeeshoo dhan adaa iska leh iyaaka adiga mawlaaya sayidkaygiiow baan nacbudu ku caabudaynaa waxaa ku taalla suurad la yidhahdo kitaabkooda ka mid suurat lishaara lilaahi irtifaacu alqasdi waalcizati wاlishaaraةu laka ya mawlaaya ya amiira اlmuؤminiina ya caliyu ya anzacu ya batiinu ya muxyi اlcidaami اdawaarisi wahiya ramiimun allahuma inii as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa yaa mawlaaya ya amiira اlmuؤminiina an tajcalanaa fii cibaadatika kaasiriina cibaadadaada kuwii wax ku kasbada aanimiina ka faaiida muayadiina mansuriina lagu taageero lagu gargaaro cibaadada naga dhig walaa tajcalnaa fii cibaadatika laa khaasiriina walaa naadimiin kuwa khasaaro shallaaga naga dhigin cali cibaadadiisa caabudo inuu ka shallaayo iyo inuu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 minu samuud reer samuud ninkoodii yaraaee dilay hashii dilay idin bacasa ashqaaha waladii yadribuka calaa haadihi yaa caliyu ninka halkaantu kugu dhufta ku dili doona waa cabdiraxmaan muljim kii way qadariyaan warde cali baan ilaah noo ah iyo cali ninkii dilay baan qadarinaynaa iswaafajay markii jawaabtooda dhegayso waxay yidhaahdeen cali sidiisaba ilaah aadame iska soo dhigay buu ahaa ninkani abaal weyn buu noo galayo inuu aadaminnimadii ka xoobsiinto halkiisii hore ku noqdo ninkan sababtiisi waa sabab u ahayd ninkan sababtiisii saasa waxaan ku jeclaanay dhaheen cali aadaminimadii uu ku jiri lahaa uba ka saarayba wanaadnimadiisii kor ugu celiyey calaa kulli xaal waxaa weeye min shari bariyati ma yunxiku ila carabtu waxyaaba layaab kale bele waa tii kaa qoslaysa soobaa sooma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 salmaan baa isaga soo abuuray alyatiim aani waxay dhaheen abu darin alifaari isaga waxay dhaheen xidigaha wareegoodu u xilsaaran yaho isagaa maamula doonka saddexaad waxay yidhahdeen cabdullaahi bnu rawaaxata waxaa loo xilsaaray yidhaahdeen laba arrimood dadka nafta inuu ka qaado iyo dabaylaha adduunka inuu kala hago isagoo xilsaaran filaaya alyatiimu araabic agoonka afraadi cusmaan ibni madcuum weeye isna wuxuu xilsaaran yahay bay yidhaahdeen caloosha iyo kulaylka jirka iyo cudurada dadka ku dhaca lagu xilsaaran yahay isagu maamulaa bay yihahdeen jirkaaga kulaylkiisu ma soddon iyo sideedba ma soddon iyo shanba ma soddon iyo afarba waxay isaga cusmaan ibni madcuum baa maamulo alyatiimu alkhaamis waxay reedeen waa nin la yidhahdo qumbur ibnu kaadaan la yidhaahdo isaga ilmaha markii nafta lagu afuufayo buu xilsaaran yahay isagaa hawsha gacanta ku haya oo nafta ku afuufa aygi dayaada tiraadi diinta rasuul maxay tahay ma kristan ba ma yuhuud ba ma jibso ma diide marka bisiri cayn miin siin u taa cali moxamed salmaan way cali baa maxamed abuuray maxamedna salmaan buu abuuray say u kala horreyn ala horeysiisa wey salmaanna shantaa agoontaa buu abuurayo miqdaad abudar cabdillahi bn rawaxa cusmaan ibn madcuun iyo qumar ibni kadana waa adduunkana saa u kala maamulo innaga aktaabti ownidii la dhihi jiray haddaad akrido futuuxaat lmakiya ibni carabi haddii ilahina gaarsiiya tasawufka manaaqibka iyo waxyaabaha ku jira waxaan tusi doonaa ereyga suufiga haddaan sharxo oo qudbi iyo oo nujaba iyo awtaad iyo abdaal iyo haddaan idin fasiro tan lafteedaad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 ilahay dili gowracayle nujuusta la hor looga caabudeen dawaal baa dhaca saa darteed gobolada qaarkood dawaal laguma qalo muslimiintuna markay daandaansan rabaan nimankaas wax kale ma sameeyaan ama neefbay cillo ah ama neef lo meesha intay soo mariyaan bay saddex bilood ku jiidi nimanhiisii la garaaca la sooma nimankanna geedka cinabka ee khamriga laga sameeya haddaad goyso hadduu kuu hela haad uu ku dili waa khamrigu waa muqadas waxbaa lagu iftitaaxa waana nuur bay yidhaahdaan waxay u yaqaanaan khamriga waa la magaca u taqaanaan ay u yaqaanaan cabdinuur baa la yihahdaa rinagtan oo kale khamrigii waxaa loo bixiyey cabdinuur muqadaska la muqadasaynayo saa darteed markay khamriga cabbayaan ereyga soo socday akhriyaan iga dhegayso fiican ina haadaa cabdaka cabdu shaksu naari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 biqadrihim bixasabi maa yaqdiru calayhi min alwaajib intuu ka kari kara inuu arrintaa ka fuliyo falaa yaxilu liaxadin qofna uma bannaana an yaktuma maa yacrifu wuxuu ka og yahay inuu qariyo min akhbaarihim warkooda bal yufshiiha wuu faafinayaa wayudhiru waa bannaanku soo dhigayaa liyacrifa almuslimuuna xaqiiqata xaalihim xaqiiqadooda muslimiinta say u bartaan waa qarnigii toddobaad hadalkaa wax la qorayo oo kirista nasaliidiyiintii iyo tataarkii labadaba dagaal lagula jiro bay isbedeleen talow su-aasha waan ka jawaabi doonaa haddaba markii sidaa kitaabka u qoraysaamusairiya la yihahdo baa markay xukunka qabsadeen ee xaafid asadna uu madaxda ahaa wasiir gaashaandhigana walaalkii rufcat alasad u ahaa baa la dhaabacay baa maalinka telefishinka soo istaagay wuxuu yidhi ibnu taymiyahan waa in la keena xayan oo mayitan ama isagoo nool ama isagoo mayit waa goorma waa nin dhintay qarnigii toddobaad dhintay wey ama qarnigii sidii dhexaysa dhintay oy toddoba qarni ka soo wareegtay dhimashadiisii ama ku dhowaad wuxuu leeyahay isagoo nool ama meyri ha la keeno xilligaa wixii ay ahaayeen haddama iska bedeleen inta aanan gelin haddama iska bedeleen nimankani taariikhdii hor iyo taariikhda dambaba waana isla iyagii jasiiradda carabta iyo bariga dhexe meesha la yidhaahdo cadow ka xun kuma noola walaa yimid bani israa'iil toona waagii hore waxay geysteen mise hadda waxay geysteen wabari waxay geysteen waagii tataarka ninkii mufawriga ahaa ee la socday tataarka ee taymur lenki la dhihi jiray ciidanbu wuxuu u soo diray baqdaad qabsaday magaalada xalabna qabsaday ee syriya shaam oo dhanna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 yidhaahdana muslimiinta waxaa laga soo weeraray antaarkii iyo caka iyo markii la qabsanayey sawaaxilkii iyagu ay joogeen bay ahayn jawaasiista la socotoo dhan iyagay ahaayeen nin fayruus la dhihi jiray oo antaakiyo joogay oo waxoogay awood ku lahaa nusayri ahaa bay heshiis wasiiqaha kala saxiixdeen saliibiyiintii in nusayriyiintana la daayo wadanka inta kalena lasoo soo la baabi'iyo maamulkana iyaga loo dhiibo taas uga horoo taariikh aad dhahaysaan waxbay aanan kusii dheeraanin hadda taariikhda mucaasirka aan usoo noqdo haddaad moodaysaan inay isbedeleen sawaxygu maxay yidhahdeen jota nyoke nyoke soo ma masar wuxuu dhalaa masoo ma sunkii addunyadii ku jirtay baa ku jirta bariidkii buu leeyahay qanyo waa hal xaaraan midig xalaala ma dhasho ninkii caqiidadaa qabay saa samaynayey mid caqiidadii qaboo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 ama libnaan xisbullahi iyo amal ah xisbullah iyo amal amal waxay ka gooday ka fallaagooday shiicada xisbullah wuxuu ka fallaagooday shiicada amal buu ka fallaagooday nebi berri markuu madaxda ahaa xasan bin rasuulillaahi maamulka hogaanka ciidan ee bayluud buu ahaan jiray kadib bay isaga ibni cabbaas ilmusawid ay ka fallaagoodeen xilli dhowr iyo siddeetankiiah taas waa taariikh aan mustaqbalka insha allah tacala ka sheekayn doono sida ay ku soo bilaabatay maxay rumaysan yihiin beri waa wati waa ugu yargabagabo safar baa igu soo dhawaan rajaynaya iyaga waxaan ka bilaabi doonaa taariikhaan kuwanun bay la soo bilowdeene kow maxay rumaysan yihiin waxaan rajaynayaa laba hawdin inaan igaga badanin maxay rumaysan yihiin taariikha siyaasiga maxay ka galeenna oo taariikhdooda muslimiinta maxaa soo